الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد cashirkan waa kii saddex-iyo tobnaad ee ka mida min kitaab الnikaax min alminhaaj wuxuu ku saabsan yahay qaybtii afraad ee min kitaab الnikaax bidaayada kitaabka waxaynu soo maray kitaabku inuu ka kooban yahay kitaab الnikaax an qaybood shan qaybood qaybta koobaad waxay ahayd almuqadimaat shan muqadimo waad soo marteen qaybtii labaad waxay ahayd fii arkaan الnikaax nikaax iyo arkaantiisa iyo axkaamu اlawliyaa iyo wixii ku saabsan oo sideed fasal ay ka baxeen axkaamu اlawliyaa qaybtii saddexaad ee kitaabka waxay ahayd mawaanic الnikaax nikaaxa mawaanicdiisii oo ajnaas afara ka koobnaa asaguna iyo wixii la xidhiidhay oo baabkii u dambeeya baabu nikaaxi اlmushrik iyo furuucdii ka baxday ahayd oo fii ma yuqaru calayhi alkufaar min alankixa iyo haddii haweenka aad qabto ay tiradii sharciga ka badan yihiin iyo siyaq اlikhtiyaar wاtacliiq iyo islaantii islaamka ka dimartay nikaaxeedii ama nafaqadeedii iyo bilkeedii saddexdaa waaxood baad soo marteen almuqadimaat alkhams ee arkaan nikaaxi iyo tafaariicdii axkaamta ka baxaysay mawaanic الnikaax waaxaha kitaabku inay dhumaan ma aha lanno wixii baa isku xidhan wuxuu u gudba marka sheekhu waaxdii afraad min kitaab الnikaax oo ku saabsan muujibaat اlkhiyaar khiyaarka waxyaabaha waajibiya khiyaarka in nikaaxii iyo caqdigii asaxay iyo dadka isguursaday guurkooda ay ka kala noqon karaan oy burin karaan maxaa keenoo waajibiya fasalku marka kaas kitaabka kaas kubaabku kaasu ku saabsan yahay wadaadku wuxuu isku qabtay baabu alkhiyaari walicfaafi wa nikaaxi alcabd wax munaasaboo ka dhaxaysa saddexdaa baab ma jiro wadaadkii abulqaasim araafici fasal buu ka cabiray nawowina baab buu ka cabiray nawowi baa saxan inuu baab ka laakiin wuxuu ku khaldamay inuu icfaaf iyo nikaaxu اlcabdi ku xidho laa munaasabata baynahuma wax ka dhexeeya icfaafka iyo nikaaxa nikaaxu اlcabdiga iyo baab اlkhiyaar oo muujibaat اlfaskhi wاlkhiyaar ma jira walidaalika kitaab الrawda rawdat الطaalibiin wacumd اlmuftiin wuxuu ka dhigay mid mid walba baab gooni u sameeyey baabu alkhiyaar baab اlicfaaf baab nikaax اlcabdi wahada huwa sawaab saasaa sax ah ayb aynu ka soconno khiyaarka waxa waajibiya cindana oo cinda jumhuuri ahlilcilm waa an wey haddii la kala qadqaado haddii laisku qabtona waa afar midka koobaad waa alcayb zawjkii inay ceeb ku soo baxdo aan lagula noolaan karin ama zawjadii iyo xaaskii ceeb ku soo baxdo aan lagula noolaan karin midka labaad altakriir in lagu dago oo laguu qariyo khayaano iyo waxaadan filaynin guurkuu ka yimaado ama lagu maldaho midka saddexaad waa alciq alciq in xaaskii aad qabtay ay xorowdo iyadoo addoon ahayd xaaskii aad qabtay maalan ay xorowdo ayib saddexdaas iyo alicsaar binafaqati الزawja wاlmahar iyo ninkii wax guursadayba inuu xamili waayo gabadhii biilkeedii iyo masruufkeedii marashadeedii nikaaxeedii iyo meherkeediina meherkeediina uu bixin waayo afartaas ayaa keenta nikaax guntamay in la fasakhoo laga kala noqdo wadaaddaa waxay gooni u tiriyaan alcunna ciniinnimada ninku inuu bohon noqdo aan haweenaydu u galmoon karin marka cunnada iyo ciniinnimada wadaadda waxay ku tiriyaan cuyuubta haddaan ceebta dhex gelinno afartaa waxood bay kuu noqon alcayb altakriir alcitq alicsaar binafaqati الزawj wa mahriha afartaa haddii aad cunnada gooni u tiriso siduu khazaali asagoo kutubtiisa yeela ah ninkaasoo aad ugu xariif ku ah qaabka wax loo qaybiyo an bay kuu noqonayaan an bay kuu noqonayaan alcayb alciطqi alcunna الtakriir iyo alsaar binafaqati zawj wamahriha zawjati wamahriha way garateen baylata masaladan cuyuubta marka masalo dhib badan weeye aan khulaasayno kadibna matniga bal aan dareerino haweenaydii iyo ama zawjkii iyo ninkii ceeb ku soo baxday oo aan lala anib aan lala xamili karin in lagula noolaado hadday timaado madaahibtu waa saddex culamada islaamka saddex madab bay ka qabaan laba araf iyo wasat arafka wasadka ah ayaan anagu ku jiraa jumhuurtuna u badan yihiin jumhuurtuna u badan yihiin daraf wuxuu leeyahay ma dhacayso mana bannaano in nikaax iyo caqdi dhacay lagu buriyo ama lagu fasakho bicaybi laa yuraddu الnikaaxu الزawjaةu aw الزawju bicayb asal cuyuubtu inay noqoto muujiba lilkhiyaar muujiba lifaskhi الnikaax ma ogolo qolyahaas waa diidan yihi ra'yigaasi waxaa u ololeeya daahiriyo daahiriya u ololaysa iyo cidda ku raacday waxaana horbooda xanafiyo madaahibta afarta xanafiya aabba ah xanafiyadu marka waxaana markaa iyaga aan ugu bilaabaynin oo daahiriya uga hormarayna xanafiyadu waxay ka soo reebhayaan cunatu zawji wajabuhu zawjkii hadduu ciniin noqdo baho noqdo ama la gooyo xubinka tarankaba laga gooyo gabadhu waxay xaq u leedahay inay ka fasakhato guurkiisii nikaaxiisa marka waxay leeyiin laa turaddu laa yuraddu الnikaaxu bicaybin ilaa alcunnatu wاljab intaas ayagu xanifiye ka soo reebaan laakiin daahiriyo si fiican ba iyagu yeeloonoo waxay itiraadiyeen warkoodii ahaa nikaax asaxay gabadha waanu furi kartaa mooyeene ceeb baa ku soo baxa haddaba waan fasakhanaya oo xuquuqdeeda qayb baa dhacaysa oo meherkeedii ka kacweeyey hawshaa waxay dheheen ma jirto laa yuraddu الnikaaxu bicaybin daahiriya ayadu muطلقan tidhi ama alxanafiya labadaa masalo oo xagga zawjka khusaysay ka soo reebeen waa طarف طarفka labaad waa asna طarف odhanaya ceeb walba oo zawjada ku timaada ama zawjka ku timaada taasoo dhaawacaysa maqsuudkii nikaaxa mawadadii iyo raxmadii iyo ulfadii iyo sakiinadii keenaysa dhaawacaysa cafwan waxay keenaysaa khiyaaru اlfaski waa wej lishaaficiya wej aimatu shaaficiya ay leeyihiin weye alimaam ibn mundir weliba uu u nusreeyey fi اlawsat ibnu qayimna uu difaacay daafac canhu difaacan mustamiitan wuxuu i wahuwa alqiyaas wa huwa almuwaafiqu liqawaacid الshariicati wa maqaasidiha qowlan asaga ka ahayna ma asaxaya buuri zaad macaad macaadka mujaladka شanaad boqol lixdan iyo شhan baxi dheer baa ku jira waxaa doortay qolyahan dambe muxaqiqiinta mujtahidiinta sancaani baasna u difaacay ra'yiga isaga fii kitaabi minxat اlghafaar xaashiya daw الnahaar waxaa kaloo difaacay maqbali saalix bn mahdi اlmaqbali fii kitaabi almukhtaar wadaado badan baa hawshaasi ku tagay mutaakhiriinta dambe mucaasiriinta ra'yigaas iyaguna jecel yihiin oo u badan yihiin marka iyaguna waa araf maxay leeyihiin kullu cayb ceeb walboo dhaawac yukhilu bimaqaasid الnikaax wuxuu keenayaa faski buu leeyahay faski buu keenayaa ama dhanka zawjadaha laga helo ceebtaas ama dhanka zawjka ayb ceeb goonia oo la leeyahay waxay keenaysaa faski midna ma keenayso waxay dhan waa taxakum bilaa daliil ama ha la firiyo cuyuubtoo dhan ceebta iska khafiifka ana laskaga dulqaato midda dhaawacaysa la noolaashihii xaaska ee nufro keenaysa iyo didid la kala dido laysku rafaado waxay dheen hala yidhaahdo waxay keenaysaa khiyaaru lfasq islaam baad guursatimada ogeynba wayba dhagaledahay maxaad samayn waxay dheen jumhuurta keeni maayo faski ma keenaya dha ayagoo ceebo gooni ay jumhuurta meel dhigteen judaamka iyo baraska iyo wixii la halmaamood gaari doonaa insha allahu tacaala waaba indhaladahay dam hay il bayba laadahay gabadha ninkii loo meriya kaadida ma ceshanayo neeftii buu sanceshanayna matala saxaradii buu sancesanaynin marka waxaaso dhan waa maxay waa cuyuub keenaysa lilfasqi calaa hada اlmadhab wejka aad u difaacay ibnu qayim iyo wadaadaha ay difaacdeen darafka wasadka ah wasadka waa maxay ceeb walboo dhaawacaysa maqsuda nikaax munafira ah bayna mxuu ahaay liaxadi macani اlaakhar waxay keenaysaa bay dhaheen faski nimankaa la garay nimanna waa daahiriyada iyaguna madax tiiriyey dhaxdu waa maxay in ceebe la qaybiyo ceebaha waaweyn ayagu banaanka iska yaale dee biniadoo dhanba uu ka didhayo ha keento fasakh ceebaha kalena fasak keeni maysa aan dhahno ceebaha marka waa toddobo ceebahaas marka ay jumhuurta iyagu sheegaan shaaficiyada xanaabilada maalikiyadu waa toddobo afar la wadaago iyo eh, saddex khaas ah ya waa jumhuurta hadde oo dhexda ah galabta ma soo shaahays shee maxamed galabta ma soo casargeys ayib waxaan ku uhi saddex madaba masalada ku jira laba طaraf iyo wasat wasadku waa ra'yu jumhuur baan ku ihi oo ceebaha in la qaybiyo taxakum la sameeyo oo le bacd اlcuyuubna waxay keentaa faski bandha ma keento waana madhab اjumhuur madhab الshaaficiya واlmaalikiya واlxanaabila iyo laba arafoo daahiriye iyo xanafiye wada socdo iyo wejki shaaficiyada ay u nusreeyeen wadaadii aan kuusoo sheegay so sadd meda maana sheegin muslimada baa weli dhiman labadahaad ma kama dhinna dhigin manafaradu waa ra'yigii wejki shaaficiyada waxaan weli ka hadlayn ceeb walba oo dhaawacaysa maqsuud nikaax wa munafira macan لأxadi macani اآkhر weli waxaan شharxaynaa wejkii shaaficiyada ee la yidhi qiyaas ee la difaacday in mundirna uu yidhi asagaa sax ah ijmaac buuna ooga qiyaas qaato wuxuu yidhi waxaa lagu ijmaacay addoontii aad suuqa ka iibsatay ceeb walbood ku aragto in beeca lagu radin karo kul caybin fi اljaariya waa maay waa muujiba lilkhiyaar وafasq اlbayc idan alxorana waa nafs اlqadya buui ceeb walbood beeca dhaawacaysa soo fasaq ma keenin fi اlama kadalika bee ceeb walboo dhaawacaysa maqsuud الnikaax tanfiir iyo kala didna keenaysa iyo sas ay kala sasaan labadii isqabay ayadna waxay keenaysaa in la fasakho nikaaxi wejkaa wejka shaaficiyada ee arafka ahaa wey ee ka soo horjeeday arafkii daahiriyada iyo xanafiyada qowl wasadna waa kan minhaajka kugu qoran maxaa kuu dhima sheekh maxamed ayib sheekhu wuxuu idhi idaa wajada axadu zawjayni labadii isqabtay mid ka mid ah hadduu helo bilaakhari kii kale junuunan waalibuu ka helay junuunkii mubiqa ahaa ayaa ah. marka ruuxu marna xoogow yar suuxaya marna miirsanaya dhib ma dheen wadaadaha badankood ayb aw judaaman ama judaan buu ka helay islaantii baa qabta ninkii baa judaam qaba islaantii baa waalan ninkii baa waalan judaamkuna inagu haddee baal xubnaha dadka gogooyaan u naqaanaan laakiin inta badan waa boogo jidka ka soo baxa jidku ka soo baxaa inta badan wejigu u badan yahay meeshu intay gududato oy kadibna madoobaato ayuu marka hilibku soo dhacaya haalibna wejigu dadka kaga dhacaa xubnaha kaleba waa ka yimaada aw barasan ama cadcadaa ku dhacay baraskuna waxaa weeye waa cudur ku dhaca jidhka saanta ku dhaca maqaarka meeshaa dhimanaysa marka waxaa ka tagahaya kalaraynta unugyada wax kalareeya midabka jidhka siiya ayaa hawlgabaya markay hawlgabaan meeshii way caddaanaysaa marka kalar iyo midab yeelan mayso haddii aad melmasho sidaa tihaahdana guduud iyo dhiig kusoo istaagi maayo waa meel cad ma aha waxa laga hadlaya baagta iyo waaa laga bahalki baraska ay taqaanee intuu doona hala ekada habbat ha yaraado waa ceeb keenaysa faski nikaax saddexdaasi waa la wadaagaa saddexdaasi waa la wadaagaa aljunuun wاljudaam wاlbaras waa saddex ceeboo la wadaago afarta dhiman laba iyo labaa loo kala leeyahay labana dumarkay khusaysaa labana ninkay khusaysaa labada dumarka khusaysa waa radqiga iyo qarniga labada ragga khusaysa waa jabbiga in lagu gooyo iyo cininimada marka toddobadaa ceebood weeye jumhuurtu waxay ku fasakhaan ayb marka ceebihii qaybiyeen ceebaan loo dulqaadan karin iyo mid laiskaga sabri karo calىa madadin lagu sabri karo aw mase wajadaha wuxuu helay aw wajadaha wuxuu helay raaa'a aw qarnaa'a radqaa'a iyadoo awdan radqigu waa in hilib hilib ku dhasho xubinka taranka dumarka kadibna uu awdo xubinkii meel yaroo marka daloolo gabadhu ay ka kaadida mooyeen wax kalena uusan jirin marka radqigu waa insidaad alfarju wey xubinkii oo awdmo weeye hilib dhashay awgii ama hilib meesha ka soo baxay awgii aw qarnaa ama ay lafguri ka soo baxdo qarnaangu waa meeshii kan hilib buu ahaayo ay lafba isku awdo xubinka taranka dumarka qarnaa marka lafguri bay wadaaduna dhihi jireen lafguriguna marka gooni kuma ah xubinka tarankee nabaraha kale jidka kaagala lugaha iyo jidkayba ka soo baxdaa ayib waa hilib adkaadaoo laf isku bedela dhibba ma laha labadaa marka iyadaa yaa yaa khaas la ah aw wajadado waxay heshay ciniinan isagoo bohon ah oon galmoon karin aw majbuuban ama la gooyo oo la xaabshayba xubinka tarankaaba maqanba daliilu aljabbi intooda wax daliil soo sale waxaa jira jabbiga ah. ninku hadduu majbuub iyo xubinka tarankaba la gooyi oo aan laga soo reebin wuxuu haweenida ogu galmoon karo islaamna kafayn kara xaq waxay u leedahay inay ka fasakho daliilu lijmaac ijmaca waxaa soo guriy alimam ibn mundir fi اlawsط wa fi kitaab اlijmac wakadalika alqaadi ciyaad wuu soo guriy asaguna fi sharxi muslim ayb iyo kitaabkiisa atanbihaat ee uu ku sharxay mudawanada iyo hawlaheeda wax ku tacliiqiyey idan marka jawaabkii baan weli dhicin hadde soo ma aha habata alkhiyaaru khiyaar baa sugnaanaya fii faskhi الnikaaxi إida wajada axadu zawjayni biاlآakhari junuuna aw judaaman aw barasan aw wajadahaa radqaa aw qarnaa aw wajadatu ayada baa heshay ciniinan isagoo aw majbuuban la gooyeyba habata alkhiyaaru khiyaar baa sugnaanaya door asaguna leeyahay fii faskhi nikaaxi nikaaxi in la fasakho la buriyo wabihi qaala maaliku waaxmed xanafiya daahiriyana meeshay mareen waynu soo sheegnay wejki shaaficiya arafkaana waynu soo sheegnay waqiila waxaa la yidhi waxaan loo deliishaday masaladan jumhuurtu u deliishadeen xadiid dacfi ku jiro ibn cumar laga wariyo oo nabigu sal slm inuu guursado haweeney reer bani khifaara kadibna markii loo soo geliyey uu ku arkay kashxigeeda meesha gollankeeda ama dhinaceedaa uu kaga arkay baras kadibna uu celiyey wa qaala dallastum calay markaasuu nabigu waad ii qariseen waa ii qariseen marka taasay loo daliishadaa xadiidku waa laisku hayaa sixadiisa jumhuurna waxay u badan inuu daciif yaa loo badan yahay riwaayo kaloo ilxaqii biahlikii iyo hawlo kale way jiraan oo qadiyadan qayba ka khuseeya qadiyad kalena khuseeya laakiin taa la deliishanaya faskhiga loo deliishanaya waa lafdiga lafdigaana ma asixi min xayu riwaaya min xayu riwaaya jumhuurtu marka waxay leeyihin kaasaan oga qiyaas qaadanna waa ceeb uu ku sugnaaday faskhiga oo baraska ah cuyuubta kalena waa maqiisa calayhi saasay taagan yihiin jumhuurtu laakiin waxay ka sugan tahay adiyadkan antan ay ka sugan yihiin cafwan saddexda la wadaagaan ujeedaa oo junuunka iyo judaamka iyo baraska ah sayidina cumar cali ibn mascuud muhiira bn shucba cumaan bn cafaan akaabir aaaabay ka sugan tahay laakiin akaabir aaabiga waxaan laga haynin taxdiid ceebaha inay wax ku fasakheen oy khiyaar ku sugeen waa la hayaa laakiin lama hayo inay yidhaahdeen intaan baa lagu fasakhi karaa nikaaxa intaan laguma fasakhi karo jumhuur waxa lagu haystana waa taxdiidka iyo qaybinta ayaa lagu haystaa iyo xasriga hadday furi lahaayeen wejka shaaficiyada marka waafaqi lahaayeen aad loo taageer wa qiila waxaa la yidhi waxaan kaloo ku xoojinnaa haddii la yidhi wafira min almajduum firaraka min alasad haddii ruuxii judaamka qabe la yidhi sidii libaax oga carar islaan judaan qabta ama nin judaan qaba see loola noolaan dayib beled uu ku dhacay judaam cafwan taacuun haddaad maqashaan nabigu hageline buuri haddaad ku jirtaanna ha oga bixina firaara min aaacuun cudurraha waaweyn oo noocaasa idan waxay tusaysaa in nafra'ika aacuunka maxaad ugu dari weydaan baa la cuyuubta keenaysa fasakha maydan ku darin adun waa masale aad loogu dagaalamay inahaasa un asal u ah wa qiila waxaa la yidhi in wajada hadduu helo bihi biاlآakhari mila caybihi wajada الزawju aw الزawjaةu bihi ay bishariikihi wey aw bishariikiha mila caybihi ceebtiiso kalow ka helay alaa ay falaa asa asak ma jiro wey fasak ma jiro ayib ceebta aduu aad qabto islaanta ka hesha adaa judaanqa eedna way qabtaa haddee isku sabra baras baad qabtaa eedna way qabtaa isku sabra qiilku saasuu leeyahay ayib maxaad igaga carari aduu aad qabtaa maxaad idhaantaa war soo fadhiiso win wajada bihi mila caybi cafwan falaa khiyaara fi ilku saasuu leeyahay laakiin asaxu waa nacam asax wuxuu leeyahay ceebta aan qabay oo kale islaamta haddaan ka helo ama ayadu ay qabtay ceebtay qabtoo kale ninka ay ku aragto waxaa weeye fasakh bay xaq u leedahay maxaa yee ruuxu xumaantiisii iyo boogtiisa wuu u dulqaataa mana dhibto dadka kalena wuu qashinsadaa dhaqankaasaa iska ah adiga diifkaadi iyo wasakdaadi iyo timahaadi ku dhibi mahayaan laakiin ruux kale markaad aragto waad qashiisan shahaad ruuxan muxuu ahaa taada laakiin kuma muuqato kuma waa dhiftaba soo sidaa ma ah marka saasuu asaxu leey asaxaana gar leh gar leh walow wajada hadduu helo cafwan walow wajadahu axadu zawjan baa bilaakhari bay kuusoo qoran hadda ilan wajada axadu zawjayn bilaakhari baa kuusoo mar kuusoo damiirka kaa doontadu celin labaduba way ku wada jiraan meesha kama maqno ayib walow wajadahu hadduu helo axaduma alaakhar khunaabu helay waadixan labeeb cad buu ku arkay islaantii baa labeeb noqotay ninkii baa labeeb cad noqday falaa khiyaara fi lfaski iladar haddaynu qabsan wuxuu meesha ka saaray khuna mushkilki khuna mushkil nikaaxiisaba ma asaxayode alkhuna mushkil guurkiisa maba asaxayo goorm islaannimaan u guursanaynaa misanimaad baa loo guursan lama yaqaan kaasagu waa kansal hawshiisa waa xidhan yahay falaa yasixu nikaaxu aslan saasuu kugu qayday waadixan waa labeed ku cad ninimaad ku cad xubinka uu leeyaha u ka kaajaa meel aad moodda kii dumarkana waa ku taallaa ama xubinkii taranka ee dumarka ku yaalla ee dhadiga meel aad mooddo kii raggana waa ku taallaa marka muxuu ku cad yahay midkaas nin ku cad yahay midna wuxuu ku cad yahay haweeney buu ku cad yahay falaa khiyaara iladar haddaynu absan hada ida abata kwnuhu rajula aw una wey marka meeshuu ka kaajana laga fiirinaya maaa lagu adi dhaaatiir baa waa inaga hawshaasi kusoo maray fi kitaab alfaraaid wاlmiraa ayb marka khiyaar malihid wey waaba cad yahay waxaan kale waa buro meesha iskaga taal haddii xubinka taranka xoog badan yahay oo aggiisa uu ruuxu u bato waxaan leenaha waxaan kale meesha ka lalmada waa far dheeraada waa buro dii doon habe laga sanceyo laga gooy ayb haddii ninnimaadu u badan yahay oo xubinkai taranka ragga uu meesha ka shaqaysanayo waxaan leenahay waxan kale doleel kaloo meesha ka soo baxay weeye waxba ma ahe ninku waa islaan yahay ninkaada barakayso marka saasuu u jeedaa fil adar hadday noqonso muqaabilku wuxuu leeyahay ceeb weeye labeeb yaa la joogi kara ceeb wey maanta lagu nay wax labeeb baa ku qabay waar islaannimo qabtay labeeb baad qabtaa nin murqawooyin baad qabtaaba maanta lagugu hay marka waa ceeb nafta loogu keeni islaantii ama ninka loogu keeni oon suuqa la socon karin oo carruurtii baa lagu ceeb labeeb baa dhashay la dhihi ayib waxaan xusuustaa hadda waxal rag loo sheega mahe waagaa yaryarayd yaa waxaa nala aanu wada ciyaari jiray wiil hooyadii ay garh leedahay xoogo garh ah bay leedahay ma boro ku taalla baa wax ka soo baxeen mise waa garh quman aad garanmayaad waa horeba iska ahayd marka wiilka waa dhibi jiray inuu xataa nala ciyaaro nafta webiga marka la tagay la dabaalanhayo iyo war waxyaw hooyadii garhka leedahay hooyadaa horta ma ninba mise waa orgi baan dhihi jiro waan fiijin jiray marka hadda labeed maxaad moodaa labeed warkiiba jooji waxaa wey lagu kala baxaaya caruur warkeed waad garanaysa aan ka socon walow xadaa hadduu soo dariyo bihi biaxadi الزawjayn caybun ceeb baa ku timid oo mimaa dukira kii lasoo sheegay ceebihii lasoo sheegay waa toddobo afar la wadaago cafan afar laba laba loo kala leeyahay iyo saddex mushtaraka ah saddex mushtaraka ceebuhuba intaa dee ceeb la wadaagay iyo mid mid walba gooni ku ah saddexdii la wadaagay waxay ahayn judaamka iyo baraska iyo junuunka afartii kale midkiiba laba lahaana jabiga iyo cunada iyo radqiga iyo qarniga walow xadaa bihi bizawj aw bizawja caybun baa ku soo dariye hadda aan ka dhigna asagi walow xadaa bizawji cafwan caybun baa ku timid mimaa dukara kii lasoo sheegay ah takhayarat ilmar'atu haweenaydii baa door qaadaan bee nikaax inay buriso ka noqoto ilaa cunnatan bacda dukuulin bohonnimo inay ninka ku timaadaan mooyeen galmo kadib wuu aroosay wuu la aqalgalay mar hore wuu ficnaa dib buu ka farganaxay wixiisoo dhan baa duumay lagu kala teg islaantii ninkii hollinba mahayaba markaa dambe khiyaarulfaskhi ma laha ninkaa daawaa lagu day oo qaadibaa loo saari oo sanad iyo waxbaa loo qabanoo daawo daawo iyo ha dambaysa ceebihii kao dhan laakiin waxay leedahay khiyaarulfaskhi degdeg ah bay leedahay khiyaarulfaskhi degdeg ay leedahay amaa cunadu bacda dukhuul timid khiyaar ku aadan mayso maxaa yeel way ogaatay inuu ninku nin fiican ahaa oo galmoon karay cudur baa gadaal ka yimid ayb aw biha takhayara fi اljadiid aw xadaa biha bizawja zawjadii waxaa ku yimid caybun xaadi baa ku yimid oo mima dukira hade takhayara zawju baa door qadanaya fi lfaski fi ljadiid haddaynu qabsano asaguna qiyaasan kama low xadaa bihi asagu markay ku timid basayadu khiyaar ma lahayn ayadna haddii doorkeeda lagu soo wareegay zawjkaasna waa khiyaar qadanaya sidaasay adiimku wuuu leeyahay maya ninku khiyaar ma laha islaantu ayadoo badqabta hadaad guursatay ceebna ay ku timid adiga zawjka khiyaar ma lihide maxaa yeelay waxaad awooddaa inaad iska furtaba dariiqaad kaga baxsataad leedahay maxaa khiyaar keenaya gabadha waad furi kartaa wabihi qaala maali wabihi qaala maali qadiimka maali baa qaba wuxuu leeyahay litamakunihim min aalaaqi ee maxaa marka khiyaar laga aadahaya walaa khiyaara liwaliyin bxaadiin haddii i zawjkii zawjadda laga soo hadlay ceebta xaadidkay ku timid ee toddobadii lasoo sheegay mid ka mid ahayd ama mushtaragga ama khaaskii wuxuu doonaba noqdee la soo dhammeeyey awliyadu ayagu gabadha gacalkeed aabbaheed iyo adeerkeed iyo awowgeed iyo walaalkeed iyo ayagu hawshaa faragelinma ku leeyihin buu u gudba sheekhu walaa khiyaara fasakhid ooma sugnaani nikaaxi la fasakho liwaliyin gacal bixaadiin bicaybi xaadiin ceeb soo dariday oo marki hore aan la ogeyn mar hore hadii laogayo owju weligu waaba diidi war gabadhaan kugu meerin maayo niyo kuma aqaano waaad ma nin baa tahy ma naag baa tahy ma boon baa tahay warkaada waa warna dhaaf baa dihi laakiin hadda waa la meheriyey caqdiga waa dhacay ceeb baa timid marka khiyaar ma laha weli khiyaar weli ma laha lannu xaqu اlawliyaa waa alkafaa'atu fi ibtida laa fi dawaan bay dhahaan culammadu shaaficiyadu khaasatan weligu wuxuu xaq u leeyahay marka hore gabadha uu meerinayo inuu u meel dayo oo ninku ma u qalmaa kuf ma u yahay gabadhu ninka ma astaahilaa inuu ka baaraantago laakiin mar hadduu ninkii u guuriyo gabadhii aqal gasho ninkii yeelato wixii ka dambe wixii yimaada hawl asaga u taalla maha sharciga qadahay u taallaa wakadaa bimuqaarini jabbin wa cunnatin wakadaa laa khiyaara lilwaliyi weeye weliguna khiyaar ma laha uu nikaaxi ku fasaho bimuqaarini jabbin goyn la xidhiidsatay caqdigii iyo wacunnatin bohonnimo la xidhiistay caqdiga ayib maxaa yeele hawsha asagoo lagu ceebayn maayo marka hore haddii uu nin go-an oo xubinka tarankaba la gooyey iyo wacunati mid bohon oo gabadha u guurin lahaa weliga waa lagu ceebayn lahaa war gabadh ninka waa kharibay dhuuni qaato weyn ninaan waxba haynin buu gabadhi ku lugooyey bohon buu fooda u geliyey gabadhi laakiin bacda maa la guuri kadib dhibki yimid ama caqdiga la xidhiidhsaday ee cinda caqdi yimid waxaa wey waa ceeb aan weliga gaadhaynin sidaa darteed dararkay dhibka ka yimaadaan ayada u noqonaya ayadaana khiyaarka yeelan laakiin weli shuqulkuma laha wey macnaha loo jeedo laa khiyaar liwaliyin bicaybi xaadiin wakada bimuqaarani jabdin wacunatin wasdamari min baabi idaafati eh, mxuu ahaay sifati lmawsuuf bay ka dhigan tahay waa wasdamamari wadaadu dhibba ma laha wuxuu ujeedaa un ceeb muqaarin ah kajabi wاlcunna baa loo jeedaa ama wakada bijabin muqaarinin wa cunnatin muqaarina lilcaqdi ba hadda loo jeedaa ayib wayatahayaru wuu dooranayaa wayatakhayar wuu door qadanaya khiyaar اlfaski wey bimuqaarini junuun lanna iyaga kala duwan wakada judaamu wa barasun fi اlasaxi haddaynu qabsano wuxuu xaq u leeyahay weeye laakiin inuu u door qaato oo nikaaxi uu ku fasaho bimuqaarini junuun bimuqaarini junuun cafwan ceeb junuuna la xidhiidsatay caqdigii waalidu iyadu maxaa yeele waa lagugu ceebay gabadhiisi nin waalan baa qaba nin tal ah ayaa qaba oo wuxuu garan jirin oo ceebaheeda meelaha wada oo balaayo dhigahaya midda kale wuxuu u gudbi karaa baa la yidhi ubadka iyo taranka yuu u gudbi karaa wakada judaamun judaan baa lamida iyo wabarasun baras baa lamida falas axdaynu qabsano ka maxaa yeelay liannahu yucayar midda kale wuxuu u gudbi karaa nasalka iyo caruurta iyo abtirka ilmi waalan baa kugu abtirsan awowgay hooyo buu kugu haynayaa marka reeabtigii dhaawac baa gaadhaya waa in radiyat bihi iyadoo raadlibaha ku noqotee welig wuxuu meeshaan leeyahay weeye masalada junuunka iyo baraska iyo judaamka faragelin fasak buu leeyahay lanna dararka ka imanaya ayaan ahayn qaasir caalmar ah haweeneyda kuma eko wuxuu u gudbahayaa xagga sharaftii iyo asharaf aladabina waa u gudbaya waa lagu ceebayn midda kale tacfiirta iyo warasada iyo firtina waa u gudbahayaabaa la sheega khiyaaru faski sidiisu baa inna kitaabulbac ku soo maray alkhiyaar bilcayb ama fasku اlcaqdi bicaybin wuxuu ah caalfawr waa inaga soo maray tiiba haddana tanna ka mida wاlkhiyaaru doorqaadashada caqdigii inaad ka doorqaadato burintiisa aad leedahay caalalfawri degdeg bay ku dhisan tahay waa iska masale khilaafiya qiyaasan caalalbayn qiyaasan caalalbayn wadaadan waxay leeyahay caalalfawr ma ahe waa inta ay ka caddaynaysa inay raalli ku tahay hawsha amayse raalli ku ahay wadaadana saasay yidhaahdaa mid walba waa ceeb baan leenahay ku yimid caqdiga marka in laga degdego weeye haddii kaleo la daysto waxaa muuqanaysa weeye inaad wax raalli ku tahay wاlfasu qabla dukuulin yaasubaa loo ujaysay masladaas wاlfasu qabla dukuulin yusqid اlmahra fasak la fasakho nikaax iyo caqdigii la buriyo ama xagga nin ha ka yimaado ama xagga haweeney ka yimaadee qabla dukuulin galmo ka hor ah yusqidu faskha wuxuu ridaa almahra maarkii buu ridayaa anaga soo maraade marba haddii haweenaysan ciddo tirsanaynin wax loo magacaabana uusan jirin asalatanba furitaankiiba meher ma yeelin jirin haweeney aan meer loo magacaabin xaggana loo galmoonin haddii la furo maxaa qur sheegay aayaddii baqaraan rabaa misigu waa ka magacaabay meerka la magacaabay wey wain طalaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna waqad faradtum lahuna farida aad u ka hadash ma faradtu middaa weeye midda laakiin aan loo galmoonin ee xaggana aan meher loo magacaabin saa lagu furay laa ciddata laha walaa mahra aayaddii ku horraysay inay sheegtaan ii soo qabta sidaas wey marka taa ku khaldama middaa dambe suurat eh, axzaab ciddaday ka hadlaysaa iyadu aayad suurat lbaqarna waxay ka hadashaa meherka iyo hawlihiisa ayb ya ama taas waa n tabiino wey sogootin gabadha guriga laga sogootiyo ilma tirtirid baa laydha ilmadaa laga tirtiraya marka hadduu fasak yimid marka iskaba daawo ninka alaaqi caadigaaba ah saa ahaaye fasak maxaad moodaa kaba daran isagu yusqit ulmahra waa ku kasa ceebkaasi marka keenay nikaaxa fasakhiisa ha u kala qaadin muqaarin iyo xaadid bacdo kala qaadi maysid ceebkaa keenay in la fasakho sababan kaana muqaarinan lilcaqdi aw bacdahu wa bacdahu bacda dukuuli alaصxu waxaa weeye annahu yajibu mahru milin baa waajibhaya in fusika haddii caqdigu lagu buriyey bimuqaarin ay bicaybin muqaarin lilcaqdi aw bixaadiثin bayn اlcaqdi wاlwaطi jahilahu اlwaطi wاlmusama in xadaa bacda waطin tan wuxuu u gudbay waxaa fasakha keenay ceeb baad timid yaa keentay ceebtaasna waxay timid iyo faskuna wuxuu yimid aan dhahno bacda اlwaطi ad marka maaa laaimhaya ila qabla duuulin bu ahay wlfasu qabla duuulin yusqu mahru ku soo yidhi wa badahu bacda duuulna tafsiil baa ku jira falasaxu meeshuu yidhi fanasu baa ka fiican fanasu baa sax ah lann hadalkan waa mansuus muqaabilkiisuna waa qowl mukharaj ah calaa masalai ridda muqadimada manhaajkan waxay kusoo marteen markii qowl mukharaj ah iyo qowl mansuusa ay meesha ku jiraan midka imaamka hadalkiisa nas baa laga cabiri ayb alaau meeshu marka sheekhu fanasu baa sax ah marka yahay fasqu linikaax bacda dukhuuli uya bacda wain wajimaac fanasu waxaa weeye annahu yajib waxaa gabadha u waajibaya mahru malin ayadoo kale meherkeedii lalmusama kii loo magacaabee malyanka ama boqol kuna la siin mahaye gabdhaha eynigeeda wax lagu mehersadaa la siin taa waad soo goorma in fusikha haddii eh, nikaaxi lagu buriyey bimuqaarin ay bicaybin muqaarin lilcaqdi ceeb la xidhiirsatay xilliga meherka horaan lama sii ogeyn xilligaa meherkun baa la ogaaday ayib aw mase in fusikha haddii lagu fasakhay bixaadiin ceeb yimid bacda alcaqdi meherinta kadib iyo walwai galmo ka hor caqdigii kadib bcaqdi walwai soo maha waa intaa de waa waa meher kadib iyo galmo ka hor ma dhexdooda inaan dheda raadinaysaan saas waxa loo jeeda meherkii markuu dhacay kadib baa la ogaaday galmana aysan dhicin ayib jahilowlwaai weliba ninka galmooday uu jaahil ka yahay ayib ceebkaa imanaya hadda waa ceebka waxa la waxaynaya waa ceebka galmada ma aha ceebkii baa wuxuu yimid caqdiga kadib kadib galmaa dhacday ninkan galmoonayana ma oga ceebta ninkan galmooday ceebta ma oga waa tan dambe awd ah aw in fusika الnikaaxu bicaybin xaadiثin yimid bayna alcaqdi meherkii inta u dhaxaysay iyo walwai galmada intay dhacday kadib galmadu waa dhacday meherna waa dhacay ceebay goormaa timid waxaan imid bacda alcaqdi wa qabla alwaطi haddaad doonto bayniyadha dhexdooda iska dhig haddii carabigudin dhibin jahiilawai waa qasab lanna hadduu asagoo ceebta og islaanta u waxaa laga soo qaadaya inuu ku raali noqday inuu ku raali noqday waa inagii soo maray qaacidad ayd alishtigaalu bilma muxuu ahaayey bikayr اlmaqsuudi waa icraadu aylmaqsuud fasakii waxo dhan buu ka dhaqaaqay waxaan leenahay raali baad ku noqotay wasukuutu fii maqaami اlbayaani bayaanna waad soo martay ayb jahiilulwaadi waa sida marka waxaa waajibay labadaas suuraba mahru mil baa gabadha u waajibi musamihi u waajibi maayo wlmusama musamihii la magacaabay meherkii la magacaabay baa waajibaya in xadaa hadduu ceebku yimaado fasakha keenaya bacda waطin galme kadib kan asagu caqdigiibuu ka dambeeyey galmadii kadib uu dhacay galmadii kadib ayuu dhacayba markuu caqdigu dhacahayana lama ogeyn bacda alcaqdina lama ogeyn cinda alwaطina lama ogeyn waطigi kadibba waxaa soo baxay ceeb baa soo xaadistay ayib marka waxaa waajibahaya almusama limaada لأnna musam wuxuu ku sugnaaday bilwaطi buu ku sugnaaday litaqarurihi bilwaطi maxaa yeelay saasuu marka kaga daranya ti hore <clears throat> oo say ku suurogelaysaa ta hore ee bacdahudaas waa kaan lam yaclam biاlcaybi ilaa cinda اduuul aw bacd duuul muusan ogaanin bilaa galma dhacda ta hore markaan iskaga tagno ceebku marba hadduu xaadi yahay ama muqaarin yahay bacda alcaqdina u yimaado waxaan leenahay waxaa waajibahaya mahr almili hadduu bacda alwaطi yimaadana musamaa waajibaya taa dambe marka bacda bayn alcaqdi wاlwaطi ah waxaad gelinaysaa in jahilahu اlwaطi baa qayd ah haddii kale ridlay noqonaysaa ralli inaad ku tahay walow infasqa اlcaqdu caqdiga hadduu ku buro biriddatin gaalnimuu ku buray bacda waطin galmo kadib falmusamma ay mahru musamma baa yajibu fa yajibu lmusamma mahrumithal markaa ma ah ayadii baa ridooday ama adaa ridoobay bacda wad galmaana dhacday fa yajibu lmusamma kii la magacaayba waajibay litaqarurihi bilwadi bay shaaficiyidan wuxuu ku sugnaaday galmadii waa idinkii soo maray galma kama marnaato ilaa min cuquubatin aw min mahrin hadday galma dhacdo ama ha saxnaato ama ha khaldanaatee ama waa lagugu xadba iyo xad baa lagaa oofin ama meher baa lagaa qaadi haddaba markay saa kugu dhacdo ceeb dhacdo fasak dhacay dhibka ku gaadhay yaad oogu noqon walaa yarjicu الزawju zawjka oogu laaban maayo bacda alfaski markuu nikaaxi buriyey kadib bilmahri maharkii laga qaatay islaamtu ka qaadatay calىa man garahu fi اljadiid ruuxii kadiyey ee u qariyay islaantan u dabageli maayo nafaqa islaamtu ma laha oo sagna ma laho intay ciddada ku jirto ayib qadiim wuxuu leeyahay waad oogu noqon laano waa talbiis dallastum calaya xadiidka daciifka ahaa iyo waxay dhaheen wadaaduhu aliطlaaqu yansarifu ila الsalaama fii baabi الnikaax anuu haddaan ku islaan igu meeri maxaan u jeeday haweenka la mehersado ee badka qabeefayow islaan dhagala ama dhago guran ama muxuu ahaay aan hadli karin ama mxaa indhaba aan lahayn ama lugoon ama gacan goon ama lababada labadaba la kama hadlayno aliطlaaqu yansarifu ila الsalaamati min alcuyuub fi baab الnikaax beecna saasuu soo ahaaba marka weliga kuu qariyey gabadhaa ee saa kugu meheriyey aabbe iyo adeer iyo awkudoon ha noqday waxaad leedahay meher gabadha iga qaatay odo laakiin u meherkiisi soo soco qadiimku waa sidaa wuxuu leeyahay ama aljadiid wuxuu leeyahay abadan nin weyn baa laguma dagin maxaad oga fiirsan way adugu adaa mufarid ah maxaad u baari weyday adaa gabood muqasir baata sida qadiimka uu qabana abu xaniifa asaguna qaba waxaan kaloo ku cilaynaa oo jadiidku waa yaa xoog badani jadiidku wuxuu leeya lianlaa yajtamica lahu ciwadaan lianlaa yajtamica lahu alciwadaan haddii zawjkii gabadhi u galmooday kadibna uu ka fasakhday ceeb darteed la yidhaahdo meherna lagaama rabo waxaa noqonaysaa inuu gabadhna u galmooday meherkiina loo daayay waxaa la iskugu daray xubinku dumarki waaa laskugu daray iyo meherba marka ijtamaca lahu alciwadaan waana xaqdaro wlmahru laa yaklu min wlwau laa yaklu min mahrina cuquuba ninkan lamana ciqaabahayo meherna lagama qaadahayo usuushoo dhan bay diidan marka jadiidku saasuu u xoog badan min xayu nadar wallahu aclam wayushtaradu waxaa la shardiyaa ceebihii ragga u khaaskaaba hadda wadaaye fi lcunnati bohonnimada waxaa loo shardiyaa rafcun ilaa xaakim baa loo shardi haddii lagu yidhi khiyaarulfaski waa caalalfowr ha u qaadanin islaamtu markaas isfasik way dhaqaaqi waxa fowrka waxaa weeye inay arrinkeeda gudbisoy ka dacwooto qaadiga muslimiinta degmada xaakimkutgay ninkii dhibkaastaa ka soo baxay raallina kumii la soco dacwada ugu dhegaysan ninkiibaa loo yeedhi hawshaa la baadi waxaa laga howlgeli qaabka looga fasixi lahaa ashtakada iyo dacwaday la degdegaysaa iyo rafcigu ninkuna sidoo kale waxa foorka waa sidaa ee maaha waan iska dhaqaaqaya hawsha cunadu bohonnimada laba qaybood midna waxaa keenta xanuun khilqi ah xanuun khilqi ah midna inta badan sixir baa keena iyo jin iyo balaayo iyo il baa keenta alimaam ibn caaar calaaudin ibn caaar kitaabkiisa jaamic axkaam inisa masalada aad ba uga hadlay wuxu fuqa badan way ka qarsoontaa la iska ilaaliy waxaa kaloo wanaagsan inuu baraarujiye qaadi shurayx taqriiban meeqa sano qaadi ahaa soddon sano miyaa la sheeg mise afartan sano ayib waxay u yaqaaneen qaadi اlislaam baa la yidhahdaa qaadi اlislaam waa nin qaadin noqda ninka ugu muddo dheeraa ummadda islaamkan ugu jeclayd marka dhowr khaliif baa intuu qaadigaha isdhaaftay nin bedelay ma jiro hay-at اlqada waa mustaqila can اlxukaam wasiyaasa wasalaaطiin ulcuba noqon baa lagu ciyaarayo marka asagu wuxuu ihi eh, asixru kurhun ninku hadduu siran yahay ama way qasbantahay nikaxana ma asaxaayo asixru kurhun waa ikraaha buu khibrad dheer buu u lahaa qolyahan dadka qur-aanka saaree mucaajiliinta bilqur'aan ah qadaayad badanoo hadda qabsada nafs alqadiyaa soo maraysa waxaad arkaysaa eh, gabadh ninka ka edsheegan wax dhibay qabto quruxdeeda qaabkeeda gurigeeda nolosha wadaadkusuu dadaalhayo say u fiican tahay markay indhaha saartayba dhiciba wayba suuxi xanuunba aragtiisa ugu horaysa waxay nabad qabtaa oy fayowdahay intuu guriga ka maqan yahay islaamta soomaaliya ugu qiimo badan weeye guriga ma soo galay cucub bayba noqon sarir bayba ku urursanba wasaasad baaba lagu qaaday isbitaal geeya maantuna ambalaas midba kumin wuuu ku dhihi anugu odaygan marka lagu meheriyey warba oma hayn maba garin ninkan maba aqaanaba aabbaha kugu meheriyey aroos bilbila ka waxba kama jira maba ninkan m maba garanhayaba maalin dhow gabadh baa ii timid markaasay tidhi wadaadkan aan ku mehersanahayn afarta carruurta u dhalay hee waxay tidhi waxaa iigu dambaysa maalin intuu guriga annaga yimid wuu yidhi waan ku rabaa oon diiday oon candhoofay baa iigu kadibna anoo aroos on baan arkay dhibka ka jira wadanka hawlaha lama socotaan baabkaan hawshaa koog hadaan bilaabo minhaaj caawa socon mahayo marka xiliyo kale aan ka wada hadal marka waxaa weeye middaa keenta bohonnimadaa uu keeno sixirku qur-aan badan ruuxa la saaro alla cilaajiyo qolyaha jinka dhaawo ee hawsha turxaan bixiya intii ujuurada loo kordhiyo hawshooda ha laga dabagalo middan laakiin khilqiga ah ayadu daaway leedahay abu cubayd oo nin faqiiha lugawi ah haddana wuxuu ihi xagga dibiga ka aqaanaa buui xanuunka khilqiga ee ku yimid ninka ragga ah, sanad ka badan jirkiisa kuma jiri kara bu ruu hadduu iska caafimaad qabo xanuunka jirhkiisa sanad ka badan kuma ama ku dili ama jirkaas soo tuuri ama daawooyinka lagu siin hayaa dhammayn sunta way kaa bixi waaga dambe xaaladaada xunbaa ka soo noqon baxdaybayadan noqonayn laakiin wuxuun reer dhaqaala waa lagaa heli haddii laakiin khilqiba ad eber u tahay oo ilahay baa usan kugu talagelin waa tii sayidina cumar uu yidhi waxaan ku weydiiyey salaada subax kadib xataa wuxuun dareena ma miya maya buuri war khayr kuguma jira gabadha fur <laughs> marka manhaaj baa la yidhahdaa ka socon wayushtaradu waxaa loo shardiyaa fi lcunati bohonnimadii rafcun in loo koryeelaa dhibka jira ilaa xaakimin xaakim muslimiin qaadi baa loo jeedaa haddii qaadi la waado bilijmaac muxakam baa loo baahanaya qaadi haddii la waayo muxakam gabadha iyo ninku wadaad bay u tagahayaan diintiisa ay ku kalsoon yihiin iyo qiyaastiisa iyo caqligiisana kala hawshana galbay leeyihin wadaadda waxay leeyihin shaaficiyada walow maca wujuudi اlqaadi xataa qaadigoo jooga ayaabaad nin muxakama u tegi kartaan wadaadaad ku kalsoontihiin yaad odhan kartaa hawshaanada wadaado baalgalba oo na kala fasax aminkan qado iyo maxkamad iyo dhibka kama bixi karaba iyo racfaan baan ka qaatay iyo abiil baan ka qaatay balaayada kuma jiraba marka hadday isku waafaqaanna waa khayr wakada waxaa la mid a ah saa'iru lcuyuub fi lasax ceebihii aan soo maroo dhanna waa la mid judaamkii baraskii kulli toddobadiiba waa la mid sidaa asaxa ah midda hore laakiin waa bilaa khilaaf maxaa yeele qadiyaddu waa qadiyad u baahanaysa ijtihaad imaam iyo qaadi u baahanaysa marka labadoo laisku dayn mahaye hawshu waa inay axad saddexaad u dhiibtaan kalfasl bilsan waan gaadi doonaa cunno maxay ku sugnaataa bohonnimo wa tabutu waa sugnaataa alcunnatu biiqraarihi ninka inuu qirto oo wuxuu yidhi anaa is ogey gabadhaan islaamad lagoyn mahaye dhaafiya isagaaba wx iska qirtay waa dhammaatay horaan maxaa isla waalayso gabadha u mehersataa waxaan u mehersadae waxaan lahaa amaad markii gabadha guriga lagu geeyey amaad deexataa oo xoogo godlataa baan islahaa laakiin waxooga kama jire idhaafiya bu asagaa qirta markaad waa isku dhammaatay qiyaasa calaa saa'ir alxuquuq daliilkeedu waa qiyaas calaa saa'ir alxuquuq ruuxa mukalafka baaliqa caaqilka soo lama qaban jirin iqraarkiisa waliqraaru sayid اlaxkaam baa la yidhahdaa ayib aw mase watahbut اlcunnatu bibayinatin makhraati bay ku sugnaan calaa iqraarihi biاlcunna asagu hadda ma qiranayo laakiin waxaa la helay laba makhraati oo le annagaa mara ka ah inuu yidhi cilin baan ahay waa bayina calaa iqraarihi bilcunna ayib haddii ay bayino tahay calaa cunnatihi ma soconaysa seed ka ogaa ninku u celin yahay seed makhraati oga noqon waa hawl khafi oo siri ah laa taalicu calayh waxa laga hadlaya waa maxay waa in laba nin ka makhraati kacaan hebel waa celin seed ka ogaata asagaa nagu yidhi marka maxay tahy waa bayina calaa ictiraafi annahu ciniin intaasaa loo jeeda awaasa bayinati bay ku sugnaanaysaa calىa iqraarika marati kacda ictiraafkiisa bilcuna u ictiraafay wakada waxay kale ku sugnaan biyamiinha iyadoo inay ku dhaarato bacda nukuuli intuu biiqay kadib il asaxda inu qabsado gabadhi baa soo dacooto ninka waa cinin laga hagaajiye jiri wuxuu ihi beenteed weeye cinin miy anugu dhaaraa la yidhi ilaa gabadh makhraati ma hayse dacwan weeye oo mudaciya faqad dhaaran mahaye buui wuu nukuulayso ma wuu biiqay gabadha la dhihaye dhaarta uu diiday aduu ku dhufo way ku dhufatay soo maaha bas waa kugu sugnaatay wakadaa waxay ku sugnaan biyamiiniha iyada dhaarteedii bacda nukuulihi intuu asagu ka biqoo ka cabsaday cayn yamiin fil asax hadayna qabsano abu saciidin astakri imaam min aimat alwaj asagu wujuh wuxuu leeyahay nukuulkiisaa ku filan buu leeyahay markii la yidhi ayadoo ay sheegtay soo dacwood asagana la yidhi weydii oo uu inkiray kadibna dhaara la yidhi oo dhaarta uu diiday yakfii buu taagan yahay asagu walaa turadu calayha alyamiin buu leeyahy dhaar gabadhaa lagu celinmay maxaa loo faxshira gabadha loo rafaadin ninkii dhaar talaadaba diiday diidadiisu waa iqraar buu leeyahy warkiisuna war sahlan ma aha waa fiican aynu ka soconno waidaa abatat hadday sugnaato cunadii cininimadii baa sugnaatay bohonnimadii baa sugnaatay ayib daraba alqaadi lahu xaakimku wuxuu u qadarahayaa lahu lizawji sanatan buu u qaban bialabiha bialabi الzawja zawjada codsigay codsatay buu ugu qabanaya sanad buu u qabanaya sanadka asagaa waxay ka suganaysa sidana cumar in ciniinka muddo loo qabto oo intaaba la daabadaaweeyo oo la baxnaanayo reer lama dumiye sayidina cumar bay ka sugan tahay cali iyo waxaa laga warya ibn mascuud muhiira bnu shucba wa bihi qaala jumhuur الtaabiciin wa bihi qaala jumhuur اfuqahaai ayضa islaamku saasay u badan yihiin muddo waa muddo iska yare ninka bal intaas hasoo daaweeyo hasquraamo kadib haddii sanadka lagaa cal waayo war meeshu waba kuma haysida gabadha lugeydi baa lagu leehay xaaris ibn abi rabiic asagu wuxuu leeyahay toban bilood baa loo sanad waa badan yahay toban bilood haddee labayo toban bilood iyo toban maxaa udhexeeya isagoo toban buu ku dhuftay xakam ibn cutaybat alfaqi asagu wuxuu leeyahay laa yuajaru wax madal iyo muddo loo qabanmay bal hiya imra'atu daa'iman wa abadan buu le asagu weligii waa xaaskiisii wax madalo loo qaban ma jiro gabadho hadday ku sabir weydo ha furo furitaan baa meesha yaalla ajal meesha ma yaallo saasuu asagu yidhi saciid musayib asagu wuxuu yidhi baashaan kala qaadno ninku inuu aroos cusub ahaa iyo in inuu dhaqayo aroos yahay labadaha loo kala qaada bu ninku hadduu cusbaa habeenkii u horraysiye gabadho aroos ku ahaaba uu u kici waayo ka cinniino kaa wuxuu leeyahy sanad baa loo qaban sanad baa loo qaban ila waa nin cusub xanuun baa ku yimid aa la cilaajinay inuu marbuud yahay sixir rabta lagu qabtaaba dhici karta haddii laakiin nin dhaqmaadahayay oo islaanta qabay oo ka carurdhay oo marka hore fiicna lagu soo booda shan bilood baa loo qaban boodhasog in kaana xadiida cahdi yuajalu sanatan wailaa fa hamsatu ashhur saxii muslim halkaas hoosna ku dhuftay waa masale la isku khilafsan ra'yiga saxaabada aan u dayno waidaa abatat ilcunnatu hadday sugnaato duriba lahu daraba alqaadi lahu ay lilciniin wuxuu u qabanayaa sanatan sanad buu u qaban bialabiha bialabi zawja loo jeeda lianna alxaqa ayadaa iskale xaqa ayadaa iskale marka waa in la weydiiyo ayb faidaa tamad hadduu sanadku dhammaado rafacatu ilayhi aaniyatan wey mar labaad bay qaadigu ku celin illa marku raba dhibkii bay ka soo sheegatay dhibkii baa lala arkay waxaa leeahaa waxaan xukunay sanad in ninkaa la sugo ayb hadday tiraa waa ciniin ma ogaado inuu ciniin yahay waana iska haysan lama baahno bialiga taasay ka dhigan tahay way kaa soo dacwooday gabadhi qaadigii baa kula arkay inuu ciniin yaha la sugay sanad baan waxbaa u qaba in iska kaysi bay ku ti odayga yaraa iska kaxaysanayey qaadigu marka ma sanad buu iskaga dhufanaya abadan bialabiha saasaa looga jeedaa waa inaa iyadu tiraada sanad ninka lama noolaan kare muddo ha la iga sameeyo ha laiga hagaajiyo ayb waay dhici karta inay rabto ina kaararka kaa gubto sideeduba oo kadibna adoo markaa cucuba ay ku haysato marka bialabiha saasaa loo jeedaa faidaa tamad markay cunad sanadkii dhammaaday cafan loo qabtay rafacatu ilayhi ila alqaadi aaniyatan fain qaala hadduu yidhaahdo waitu waan u galmooday sanadkaad ii qabateen ilaahay baa caafiyo reerkayga waan dhaqday uu yidhaahdo xullifa waa la dhaarinaya ku dhaaran le inaad reerkaad u galmooto ila islaantii baa taaganoo muku haysta ima galmoonin fain nakala hadduu cabsado biqo dharta ku dhici waayo xullifad eedaa la dhaarinaya ayib fain xalafad hadday dhaarato aw aqara ama uu qirto ilaa labadaasaa meesha yaalle sanadkii inuu u galmo waaye ama intay diid asagu dhaarti diiday baa gabadh lagu soo celiyo way dhaaratay istaqallad waxay la gooni noqon bilfaski bacda xukmi اlxaakimi wey ayadaa fasakhanaysa ishkaal baa ku jiro istaqalad bilfaski wax qaba ma jira yidhahdeen shaaficiyo ee cibaadada now waa qaliqa ee ha la hagaajiyo ha lagu daaweeyaa la yidhi qaadigaa xukumaya in fasakha eedna waxay leedahay waan ka fasakhday lianno laba ruux weeye waa caaqidayn mid walba inay uu fasakhdana waa dhici kartaa inay ku kulmaanna waa dhici kartaa istaqalad waxaa looga jeedaa dhankeedaa fasakhu ka socdaa un wey ayadaa fasakhanaysa ninki laakiin asagu fasakba diyaaruma waa ninka asagaa ceebaysani marka istaqalad fi lfaski min jaanibaha fasakhu ka imanaya way xaggeeda bacda xukmi اlxaakimi biاlfaski waa in xaakimku uu go-ooyo kadibna iyadoo ay tirahdo waa yahay raalli baan ku noqdo waa ka dhaqaaqay odayga waxaan oga qiyaas qadanay qiyaasan calىa man wajada bilmaciibi bilmabiici cayban ninkii badeecadii ceeb ka hela lacagtii ofayow soo asagu ma fasakhan jirin baayici mushtari wa kala iibsaday lacagtu way fiican tahay laakiin badeecadii baa laga helay xaqulfashigaa iskale mushtari baa iskale idhahaade la badeecadii baa mushtari baa iskale sidoo kale marka hadda yaa ceebtu ku timid zawjkii yaa xaqulfashi iskale zawjadi intaan baa looga jeeda bay si loo loo hagaajiyo cibaarada wa qiila waxaa la yidhi yaxtaaj wuxuu u baahanayaa fasku ilaa idni aw faskihi qaadigu inuu idmo kala tagga iyo inuu asagu xukumka rido oo faskh faskh alqaadi asagu u rido ayib hawshaa marka cibaaradii nawowi qaliqada ahayd bay daba socotaa sababku waxaa weeye fasakhu haddun qaadigu ridin ma dhachayo wey ilaa asagu u go-aami la qaadi baa loo geeyey ayib oo looga jeedaa qaadigu waa inay ka fasakh maa hawshu waxaan kuu fasaxay inaad fasakhato wey idankaasu dhiibaya marka waan ka fasakhay gabadhu ay dhaqaaqaysa Hmm. istaqalad waxay faa'iidaysa haweeney miyaa xilil qaadan karto alaaq iyo furqum ayadaa keeni karto hawlahaasa meesha ku jirta xisaabtanya iska lahaa haweeney ha la fasaxyo ha la qaba rag baa iska lahaa hadda marka hawsha maadaama ay haweeney gacanta u gasho waa in la saraaxeeyo ina iyadu la goy noqonayso isfasakhidda waan isfasakhay ninkana waan ka tegey bacda idni اlqaadi wa xukmihi intaasaa loo jeeda walow ictazaladu hadday ka dheeraato muddadii lalahaa ninkii cinaynka hala baxnaaniyayba ka fogaatayba buurkay aada ila inay ag joogto kolba uu wax iska raadiyaa la rabay aw marida ama way xanuunsatayba aw xubisat jeel baaba la dhigay gabadhi fi lmuddati muddadii loo qabtay ciniinkii lam tuxsan muddadaa la xisaabima mid cusub baa bilaabanaysa lix bilood bay xidhnayd lixdaasi waxaan leenahay weli waa lagaa rabaa gabadh yahay sanad dhamaystirood ag joogtaa la raba oon meel laka aadin sanadkaa marka laga waayo inuu deexdo waxaan leenahay kan khayr malid saydina cumar weeyo laga fiiji ayib lannu waxaan leenahay lixdaa intaa ay xidhnayd ama ay xanuunsanayd ama ay ka fogaato ninkii ay ka carartayba xagga reeb bay noqotay yaa loo tirinaya muddada ayadaa loo tirin lixdaa bal ayadaa maqnayd ayadaa xanuunsanayd ayadaa xidhnayd ayadaa iga carartay buu taagan yahay la dhihi maayo asagaa wax iska dayi waaye la odhan maayo walow radiyat hadday ku raalli noqoto bacdaha bacda اlmuddati bihi biاlcaybi aw bizawjiha baطla xaqa min alfaskhi muddadii baa dhammaatay labayo tobanka bilood waxay tii warkan waxaan mado inuu soo raynay waxba laga waaye aan iska weheshada iska keenay jiri siisuga waa loo cidaan mar damba ma fasakhan karto <laughs> radiyat bacdaha bacda almuddati wey bacda mudiyi اlmudda bihi biاlcayb aw bizawj baطla xaqha min اfaski xaqi ay lahayd ee inay fasakhato waa burayaa lanna waa inagu soo maray kitaab albeyc haddii ninka iskale khiyaarulfasiga uu ceebta raalli ku noqdo falaa faskha wakada waxaa la mid ah oo uu burayaa xaqulfaskigeedii low ajalatu hadday muddo kale ogu darto cala saxiix sanadkii markuu dhala tir sanad kalen ogu daray maxaan lena mar dambe ma fasakhan kartid waa kaa dhamaatay sanad baa lagu siiyey soomada dheheen labaatan bil kalen ogu daray an beri baan ugu dar haday tira ataa waa dhamaad waa le ninkaadi weeye ama ha ku furo ama la joog fasak dambe ma jiro lann muxuu tusay inay ridu tusay tajiilkan iyo tasaruf fi اmri baa ka muuqda waan lena halbaad ku tahay waa cala صaxiix khilaaf baana ku jira xaggeena u laabanaya way soo marteen inuu ahaa fasku ile cayb inuu aha cala اlfawr ijraa'aadkii xukumka iyo qadaha wuxuu keenaa sanad in loo tajiiliya ciniig sanadka hadduu dhamaaday adugu adaaba degdegaya maad horu carartid aa bil baan ugu daray iyo sanad baan ugu daray raalli baad ku tahay waxaa iska wada leena waa warka uu sheekhu marka kuu sheegay shabciin ay qabaan sababkii waxaan ka baxay koobaad baan dhammayn alceeb soo asbaabta mayna ka soo dhigin shan ama afar wuxuu u gudbay sababkii labaad ataqriir kadin waa lagu kadiyey tilmaanaan jirin baa laguu dhiibay gabadh aan quruxsanayn baa lagaaga dhigay inay quruxsan tahay mid aan dhammaystirayn bal way dhammaystiran tahay taqriir wey taqriirku laba noqonaya taqriirun bishardin wa taqriirun bidannin baa la yidhahdaa taqriirun bishardin e, wa taqriirun bidannin anugu waxba kuuma sheeg adaa waxaad malaysay inaan gabadh fiican kuu guurinhayo anuguna mid curyara baan kuu guurinhayaa kaas marka waxaad leedahay malahaygii baad idagteen waxaan malaysanayay waad igu khaainteen madaba anugu madax waadna weydiisa gabadh ii guuriyaa tiri ina hebel waan kuu guurina in hebel in dhammaystiran in curyaamo waa ay leeyihiin khulfun bishardina khulfu shardina waa shardi aad dhigatay oo lagaas laga soo bixi waaye kitaab ku soo maray kitaab albeyc oo khulfu shardin waad soo marteen walow nakaxa hadduu guursada haweeney wa shurita fiiha la shardiya haweenayda islaamun baa loo shardiyay waxaa tidhi gabadhaas igu meheriya in hebel ah bishardi waa inay muslimo tahay bishardda waa ina muslimiintaa tiri walow nakax washuda fiiha fi lmarati islaama aw fii axadihima axadi zawjayn ba waxaa la shardiyee nasabu inuu yahay nin abtir fiican ama gabadh abtir wanaagsan aw xuriyatu inay xor tahay aw hayruhumaa xoriyada iyo nasabka waxaan ka inuu sifaat اljamaal wاlkamaal ah ayib inay bikro tahaan idhi maalan inay tahay muxuu ahay gabadh yar oon duq ahayn ayib inay bad qabto oon xanuuna aysan lahayn wixi o dhan baa yaa laga soo bixi waaye fauklifa shardigii baa la gub yeelay oo laga soo bixi waaye faladharu sixaة الnikaax idan laba meelood laba masla meesha taalla sixaة الnikaaxi waa sixaة اlkhiyaar labadaasaa laga hadlaaya ففي صحة العقد قwلاaن وفي ثبوت الkhiياaر qwلاan labaduba laba qwl baa meesha ku jira qwlaan waa في صحة العقد عinda khلف الشharط iyo haddii نikاaxa aan صaحيixino khiyaar ma leedahay فaski qwlaani ba labadiiba matnigu kugu sheegay imaamka taa waa garateen فأkلف الشharط waxaad tiraa marka ففي صحة العقد qwلاaن فالأظهر waa maxa daba qowlkii koobaad صxaة النikاx muqaabilkuna nikaaxa ma asaxayo wey صifa iyo shardi maqsuuda oon dhigtay baa laga soo bixi waayo islaam baa shardiyay kitaabiyad baaba lai dhiibay yahuudiyad baa lagu meeriyey iyo nasraaniyad gabadh nasab wanaagsan baan shardistay waxaa lay dhiibay mid mid iningumyada lay dhiibay xorriyad baan isku ogaa addoonba fooda lay geshay gabadh yar baan codsaday waxaa lay meheriyey islaan dhalma daysay bikaaan codsaday waxaa lay dhiibay garoob marka waa maxay shardigoo dhan baa laga baxay idan waxaa la isku oyaa caqdigaa ma asaxay mise ma asixin adhar wuxuu le caqdigaa wuu asaxay lanna waa maxay shardi faasida shardi laga soo bixi waayo weeye marka laakiin caqdi waa sugnaanaya qiyaasan cala shardiga aad dhigata haddii laga soo bixi waayo beyciguu asaxaaye laakiin ninkii dhaawacu gaadha waxaa u bannaanaa khiyaaru اlfaskhi marka caqdiga a asaxo ninkana aan siino khiyaaru اlfaskhi buu adarku ayb uma intaa kadib in baana hadduu caddaado khayra mima shurda falaa khiyaara waxaad tidhi bishari waxaan rabaa gabadh baan rabaa inaad igu meherisaan ya way iman doontaa insha alla way iman doontaa uma intaa kadib inbaana hadduu caddaado khayra mima shuriaba islaanta aad doonaysa mid ka fiican baa lagu keenayba waxaa waxaan rabaa gabadh muslimadoo dadkeeda ku dhex jirta soomaalitii u quruxsanayd oo u yarayd baaba lagu dhiibay watan maba sugayni haddee nikaaxi ma asix miyaad dhihi io aamusaad leeda waa keena ayib uma khayra mima shurida falaa khiyaar khiyaar ma jira wey marka waxbaa lagugu sii daray liannahu afdalu mima shurid wixii la shaday ka fiican tahay maxaad doonaysa farda kula carar wey wain baana hadduu caddaado duunahu duuna almashruud kaad shardaysatay wax ka litaba lagu keenay islaam waxaa tihi garooba laakiin marcuuba laba dhalaan rabaa markaasa lagu keenay islaam wuxuu ku jiraba dhammaysay oo dhalmaka baxa falaha alkhiyaaru cafan asagaan ka dhigna tan ilt waxaa weeye uma in baana zawjki weeye khayra mima shurada falaa khiyaara tanna haweenayda ka dhig wain baana hadduu caddaado duunahu duuna almashhuud ninkiiba waxuu noqday ninkii la dunayn baan ahaynba mid ka liita falaha alkhiyaaru khiyaar bay leedahay lanna maxaa laga soo baxay oo la fulin waayo shardigeedii asagoo shardigiisa haddii la fulin waayo ayib muxuu lahaa khiyaar ayadna khiyaar bay leedahay wy haddii laakiin wixii la codsada wax ka fiican la keeno falaa khiyaar wakada lahu fi اlaصaxi wakada lahu fi اlaصaxi ila asag waxaan la soo sheegay suuradii ahayd hadduu ku muuqdo khayra mima shurid intaasoo lasoo sheegay tan dambe ee wakada lahu fi saxiix waxaa tartiibka fanniga fiican inuu suurada hore raaciyo oo ninkii labadiisa suura maruu shardigiiba ka fiican yahay iyo inuu mashruudkiiba ka liito midna bilaa khilaaf midna maca alkhilaaf uu ka dhigo oo saa isku raaciyo wakada waxaa lamid a ah, lahu lizawj alkhiyaar khiyaar baa u sugnaaday inbaanad hadday ku cadaato gabadhi duunahu duuna almashruudi baa loo jeedaa filasax intaan way wushee hadda ujeedo jeedo leanna waa qarar qiyaasan cala albic baan leenahay nin walbana markaasi wuu fasakhanayaa bikayri qaadin muxakam tanoo kale ooma baahna khulfiga shardiga ah ama taqriirka marka la marayo qaadi loo baahan maayo lianna almuslimiina calaa shuruuطihim cinda shuruuطihim baan taagana shad ma ka soo bixi weyde khiyaarka way taagan waan kaga dhaqaaqnay tii hore cunnada ahayd waa hawl nadar iyo ijtihaad u baahnayd iyo fiiro nin iyo haweenayna aan la isku sii dayn karin amaa tan waa min baab ikhlaafi الshuruuط marka waxaa way waa kaga dhaqaaqahayan hadday khiyaarka ay doortaan midda hore intayna ka tegin fakhlifa الsharط faladharu صixaة النikax madaahibta waxaa nala qaba abu xaniifa nala aba abu xaniifa nala qaba wakhtaarahu اlmusani walow danaha hadduu u malay gabadhi loo guurinaya muslimatan buu u qaatay aw xuratan gabadh madax bannaan buu u qaatay fabaanad islaanta waxay ku caddaatay kitaabiyatan inay tan muslimadba ahayn aw amatan addoon inay tan xorba ahayn wahiya ayaduna taxilu lahu amadaana waa ama u bannaan inuu ninku guursado goormo weeye hadda waa markuusan xorana guursan karin zinana uu ka cabsado waad soo marteen falaa khiyaara fi اladhari adhar haddaynu qabsanno khiyaar ninku ma laha muslimad baad codsatay kitaabiyeed baaba lagu keray lagugu meheriyey gabadh xoraa tiri addoon baaba fooda lagu geshay addoontuna guurkeedu marka waa kuu bannaan yahay oo waxaa tahay nimaan xor xor guursan karin ee zinana ka cabsanaya falaa khiyaara fi اadhari adhar sidaasuu le qiyaasan cala ridda cala اislaam cafwan cala اislaam baan len haddii ay isqabeen laba laba gaal baa isqabay ama markaasay mxuu ahaayey ninkii baa islaamay islaamtuna maxay ahayd kitaabiyad gaalnimaday ku hadha wuu qabi kara way faskna ma iman jirin soo ma ahayn halkaasaan oga qiyaas qaadanayna bay leeyihi maakhadu lqowleyn laba masale la sheegay labadan qowle adharka iyo daahirka iska soo horjeeda maakhadu lqowleyn qoli waxay dhaheen hay alkufru wاriqu yaltaxiqu biاlcuyuubi اlkhamsa laysku hayaa aw la maakhadku waa sidaa kufri baa soo baxayoo muslimad baad codsatay fabaanat kaafiratan kitaabiya waxaad codsatay xoraad codsatay oo addoon bay kugu noqotay marka maakhadku waxaa weeye kufrigu iyo riqigu mahaleeshiina ceebihii shanta ahaa ceebihii shanta ahaa an maxaa loo yidhi ruux walba waxaa iskugu tegi kara shan ceebood ninka ragga waxaa iskugu iman kara cunni inuu ciniin yahay majbuub yahay majnuun yahay baras qabo judaan qabo shantaasa iskugu iman karta ninka haweenayduna shan baa iskugu iman karta ayadna waali iyo baras iyo judaan iyo inay radqa'a tahay iyo qarnaa'a alcuyuub alhamsa markaan ku leeyahay markaa ku khaldam saasaa loo jeeda qole waxay dhaheen maahadku waxaa weeye ana التaqriira bاlficli kaالتaqriiri bاlqowl maahadka labada qowl ay isku hayaan waxaa weeye التaqriir bاlficli kaالتaqriir bاlqowl markaan ku ihi gabadh muslimadaan rabaa eed gabadh kitaabyada iisoo waxays maxay gu samaysay taqriir ficli ah falkaadaa idagayba xorriya xoraan rabaa addoon baad iisoo alkuuday falkaad igu dagtay marka si cad haddii carabka lagugu dhajiyo lagugu dagay iyo haddii fal lagugu reer magaaleeyo ma isku xugun baa la isku hayaa muqaabilku wuxuu leeya waa isku xugun marka falahu اlkhiyaar aahir adharna wuxuu leeyahay isku xugun ma aha falaa khiyaara lahu inaad garateen baylata walow adinat hadday fasaxdo fii taswiijiha gabadh baa tiri ninkaha lai guuriyo biman duul loo guuriya dannatu ay malaysa kufan wiilkaa dheera qoorta dheer bataa lai meeriyo waxayna moodaysa nin u qalma oo u dhigma fabaana fisquhu inuu kaba cad yahay qorof yaabaa muuqatay aw mase waxaa muuqatay danaa'atu nasabihi nasabkiisa inuu liito usan u qalminoo kufu ahayn iyo wa xirfati shaqadiisa meelaha masquulku qoda waa nin afaysan falaa khiyaara laha khiyaar malo ku yidhi minhaaj minhaaj haddii kitaabu nikax dalaaq marka la gaadhu ka dari doonaaye waxyaaba badan buu sheegaya ayadaa waxay tihi ninkaa ii yimideen maalinad isoo doonay ee halay meheriyo aabbaheedi iyo raggoo dhan bay fasax siisay waxaynu u malaynaysay inuu yahay kufkeedii buu noqday marka waxaa caddaatay fabaana fisquhu baa caddaaday aw danaa'atu nasab ilaan kafaadu diinta iyo nasabka annagu waan ka eegi jira waad ogtiin baan u malayn labadi waan iskugu kala darray nasabkii iyo diintiba marna waxay u noqon jirta xagga xidhafka aw waxaa cadday fabaana danaa'atu xirfatihi ninku waaba iska fiican yahay agga nasabka reer hebel weeye diinna waaba nin cadli oo qiimo badanoo ahlu khayr oo salaadaha ku fiican muslimna aan dhib u geysanin laakiin meelaha musquluu qodaa qashinku ururiyaa dhulku xaaqaa waashmaan weeye albaabaha fadhiya waashmaan waa xirfa dania cinda soomaaliyiin waashnimadu iyo waardinimadu waa xirfo aan fiicnayn marka anugu soomaaliya aan ka waramayo haddaad isbedesheen ood kenyaati noqoteen waa maslo kale nabigu wuxuu ihi falaa khiyaara lah khiyaar ma laha maxaa yeelay maxaa khiyaarku oga qaadeen iyadaa degdegtay wey may hawsha u dayso duqayda hawsha ku jira ha laga jakima nimankan ha laga fiiriyo ninkaa igu meheriye maxay tahay waryadaa calmata ku meheriye ku dheheen marka waxuu ninku kugu noqday balaaye faasiq dani nasaban wa xirfatan buu kugu noqday adaa yadaaka awkata wafuka nafaka wey marka ayadaa muqasira ah fi اlbaxi ayib weligeedina gacan dhaafto saasuu ku leeyahay qultu waxaan idhi walow baanaha asagoo hadduu ku caddaada maciba aw cabdan falaa khiyaar tan wax loo dulqaadan kara muu nawow ayb intaas la gelin laakiin waxaa weeye ninkii wuxuu noqda maciib ceeb buba qabaa waaba go-an yahay waa ciniin waa waalan yahay ceebaad soo marteen aw cabdan buu ku caddaaday ninkay tiri halai guuriye ee kufmoodaysay wuxuu noqday nin ceebaysan ceebihii la soo maray ee ahaa shanta ama toddobada marka laisku dardaro aw cabdan addoon buu noqday falaha alkhiyaaru wallahu aclam limaada malaheeda ayaa markaan la ictibaarin maxaa loo ictibaarin malaheedu wuxuu waafaqsanaa alghaalib fi الnaas ma huwa alghaalib fi الnaas dadka waxaa u badan alsalaamaةu min alcuyuub maxaa u badan alxuriya marka malaheedii waxaa iswaafaqay alghaalib marka marka khiyaar bay hadda leedahay naadirka meesha ka soo baxayna waa shay aan xugum lahayn wallahu aclam ya keeh midda hore qultu nabigaa watahdi taa wala qaba wallahu aclam wamataa fusikha markii la fasakho maxaa la fasakhay nikaax bikhulfin fi shardi wayahad shardi laga soo bixiya waa owgii fa xukmu اlmahri maharka xukumkiisii iyo wاrujuucu bihi in meherka lagula laabto laga dandhowda cala alkhaari kii ku dagay maa sabaqa wixii soo hormaray baa ku jira fi اlcaybi fi masalati اlcayb oo muxuu ahaa haddii fasku uu yimaado qabla اdukhuul falaa mahra waad soo marteen falaa mahra waad soo marteen mahar iyo mutcamidna ma jirto hadduu fasku yimaado bacda dukhuulna waadiguna uusan ogayn ceebtaana maxaan soo maray mahru maal baa waajibaya cala asax tii buu kuu celiya sheekhu ku ixaaleeyey baab lixaala wey ayib wamataa fusikha alcaqdu bikhulfin fi الshardi faxukmu اlmahri wاlrujuuci bihi in lagula noqdo meherkii cala alkhaari ninkii gabadha kuu qariyey maa sabaqa wixii soo hormaray weeye oo ku soo hormaray fii masalaة اlcayb taasi marka waa iska dhibyarta aan ka socon wاlmuahiru shardiga wax raadeeya تriir weey aar an اcd daabi anagu aan leenahay b shk meesh ku khulaasanaya wxuu ahaa kul تaqriirin saabq الcaqda falaa yuair fi saxaة اcaqdi baan dhana anagu shaaficiy adan kul تaqriirin kedin walba iyo dagid walbo ka horaysay saabq اcaqda caqdiga ka horeeyey marka hore oo intaana waxba kuu merin baan kuu ammaana gabadh kan weeyo gabadh khayr badan weeyo laakiin markuu caqdigu dhacay lamaba sheegin ba hawshaas baab الtaxliil muxalilka markaan soo marayna ra'yiga annaga baa weli kuu socda oo ahaa shuruudda iyo heshiisyaha iyo wadahadalka caqdiga ka horeeya macno agtaanada ma laha caqdiga waxaa buriya ama saxiixiya waxa lagu sheegay fii sulbi اlcaqdi wa arkaanihi lagu sheegay marka kulu taqriirin saabaqa alcaqda falaa yuahiru fii sixati اlcaqdi ayaa daabi ah daabikii mafhuumka ka baxayay buu sheekhu hadda kuu sheeg walmuahiru taqriirka iyo dagidda dhaawacaysa ama khulfiga shardiga dhaawacaya caqdiga waxaa wey taqriirun dagid qaaraan la xidhiidhsa alcaqda laa maa saabaqahu walaa maa jaa bacdahu midna ma saameeyo ilaa masaal yaroo laga soo reeba mooye walow ura haddii lagu dago bixuriyati amatin addoon xornimed baa lagu dagay addoon baa xor looga dhigay wasaxa xanaahu caqdigana aan saxiix ka dhigno waa qayd mudir ah in la gooyaa asax ah manhaajka intaa in laga gooyo wy ma sheekhu suu rabay ma aha carabka kaga dhacay baan u malaynay maxaa yeelay eh, ama nikaaxa aan aan fasaad ku xukunno ama aan sixa ku xukunne weladku laba goroba waa xor walow qura haddii la kadiye ninkii bixuriyati amatin adoon xornimadeed baa loo qariyo lagu dagay wasaxaxnaahu caqdigan aan saxi ka soo qaadno falwaladu ilmihii saa ku dhashay ku cawlgalay qabla alcilmi biاlxaal intuusan ogaanin inay islaantu addoon tahay xorun waa madax bannaan addoon noqon ma islaanta raaci maayo ee aabbihii buu raacahayaa binaan calaa dannihi wa icdaaran lahu bijahlihi ayb muxuu kuu qariyey mar sheekhu meesha ku ishaaraya waa bacda alcilmi biاlxaali raqiiqu ilmihii caloolgalee yimid intaad ogaatay addoontu inay addoon tahay kadibna saa ku dhashay addoon weeyo hooyadii buu raacaya amaa qabla alcilmi biاlxaal waa xor masaladaa marka weladku inuu xor yahay qabla alcilmi bilxaal kuma xidhno sixat alcaqdi wa fasaadihi meesha aan leenaha marka waa shardi waa qayd mudira waa sidaa wasaxaxnaahu marka aw afsadnaahu waa isku mid sawaaء صaxaxna alcaqda aw afsadnaahu waa maxay falwaladu qabla alcilmi bilxaali xorun cinda اfuqahaa cinda الshaaficiya maxaa yeelay zawjku wuxuu malaynayey inay xor tahay hawshanna waa hawl iska daqiiq ah waana loo qariyey oo taqriir baa lagu sameeyey marka waladkiisi xorw haddaba haddee ninkii addoontan lahaa isagu islaantiisibaa addoontiisibaa dhali oo rag ilmaa u dhali oon weladna ka heli maayo waxna ka heli mase wx jira wa cala almaqruuri kii la saaran oo zawjki ah qiimatu qiimat اlwaladi buu u dandhabayaa lisayidihaa addoontan ninkii lahaa waxaan ilmahan ku adar hadda or maku yaha waa orle addoon ka soo qaad suuqaya sayiddaanu geyn muxuu geli lahaa boqol kun boqol kun qaad waxaad u dhibtaa addoontan sayid odaygii lahaa oo haddii anigu marka waa lay khaldaye se waa lii qariye sug horta waxaa lahaa degdegda meerkaadi meel baan kaa siina wayarjicu kula laaban wayarjicu waa laabanhayaa zawjki bihaa biqiimati اlcabd cala alhaari kii kadiibu le si anugu ku meheriyey addoontan ee xor ooga dhigay yuli aduu soo soco meerkii laakiin aduu horta bal sayidkii halla kala guree sayidkii dandhowgiisi sii wiilkaadu ha kuu xoroobo kii kuu qariyee meer xor kaa qaatayna ku noqoo ka soo qaada meerkaada ya xor lama gadanhayo qiimihiisi baan dhiibaynaa xuquuqdii ba ay kulantay waa wiilkiisi lama gadanin wiilkan yaa dhalay waxaa dhalay xoola uu nin leeyaha dhalay wiilka xoola nin leeyahay baa dhalay soo addoonta xoolo ma ahayn ninkii lahaa dee ma waxlaan baad dhigaysaa wiilkaa kuu badbaadehe qiimihiisu u celi sayidkiisi intii lagaa qaadayn waxaad ka goosataa kii addoonta kuu macneeye kaaga dhigay xorta kaaga dhigay waa cadli wanaagsan wey sababka saddexaad bal aan gaaro maxaa la gaday ya eh, see u raacay or se iska raacba islaan addoonaaba dhashay sac iyo ilmi miyaa la kala reebaa hal iyo ilmeheed miyaa la kala reebaa hal booliga ninid xalaama dhaso dinkiisi ma ahayn maya adila lama tegin meeshu masale nadariya wey daliil ma jira masale nadariya masaladu sheekhan aan ka soconno wاtakriiru biاlxuriyati haddaba yaa zawjkan addoontan ku dagahayo xor oga dhigi kara ayib sayidkeedu kaagama dhigi karo addoontii xor cid kalun baa kugu kedisay wاtakriiru biاlxuriyati in lagugu dago xornimo laa yutasawaru lagama suuraysto kama dhici karto min sayidiha addoontan sayidkeedii maxaa yeele hadduu yidhi waxaan kuu guuriyey gabadhanoo xor aan kuu guuriy u yidhaahdo islaantuna way xorowdayba sayidku hadd inta ay ka soo baxdo way xorowday gabadhu marka lanna xorriyadda iyo cidqiga iyo alaaqa iyo nikaaxa iyo rajciyada midna ma galaan kaftan hadday dibnaha ka soo baxaan oo isbedelayaan marka sayidku sidiisa uma qarin karo addoontiisa kama dhagi karo e xor kadibna asoo u qaranhaya qof kale afkiisaba haddii xorriyad laga helo xorowday saasuu ku yidhi wاtaqrib bاxuriyati laa yutasawar min sayida sayid اlama kama suuragelayo lanna haduu yidha zawajtuka hadi lxora aw calaa annaha xoran kugu guuriye taxarara wacataqad xorowda dhaqaaqda ya soo socda wakiilkii bal taqriirka bilxoriya wuxuu ka suura garaa min wakiili wakiili sayid sayidku ninuu wakaasho yidhi islaantan ku meheri ninkaa yaa kuu qarin kara oo kudhihi kara islaanta xortan kuu meheriya ku dhihi kara aw minha ayadaa ka suura gasho kudhihi or baana ku dhihi karta ayadaaba wejiga ku marsanaysaa huruud kugu dhufato or marka labadaasaa ka suuragalaysaa w fain kaana minhaa kedadu hadday ka timid dhagartu iyada xaggeeda yaa laga qaaday marka magdhagu wiilkii xoroobay tacalaqa alqurmu danku wuxuu ku dhagahayaa bidimata iyada tonkeeda hadda lagama qaadi karo iyadu waa maxay xaamahaysa waa addoon mamluuka ah ayib kasabkeeda lagama qaadi karo sayidku ooma idminba inay tidhaahdo xor baan ahay dhibka ayadaa ku eg tahay oo kasabkeeda looma raaci karo ayib maxaa loo raaci marka raqabadeeda kuma tacaluqu qarto raqaba waxaa ku taalu dhinac baad kusoo marteene jinaayaadku addoonku u geysto itlaafka wuxuu asagu dilo waxay hadda disha ma jiree xooguu reemagaalnima bay samayso marka waa in loo raacdo ayadaa bacda markay xoroodo kadib ba xoolaa loo dabagelhaya ya ma ahaanayo waa tagay xor wey wiilku isagu lagu kaa teg waxaa anfacayso inagu soo sheegna ma aha danu waalidih oo zawjkaa ku filan iyo cadam اlcilmi bidaalika ku filan isagu xor waxaa laga hadlaya waa un makti qaabkii loo kala qadan lahaa isagu makti wuu qaaday zawjku wuxuu u geeyey sayidka ma soconayso muddaha saad ku leedahay maxoog baa waa waa la kala baxahayaa tacalaqa alqurmu danku wuxuu ku dhegayaa bidimata iyada xilkeeda iyo mas-uuliyaddeeda an takuuna mukaatiba hadday mukaatiba tahay filxaal baa laga rabaa aynu ka socon walow infasala alwaladu ilmihii hadduu soo socmo xaala kowni mayitan ilmihii yaraa ee galay en la kala bixinba ayaaba soo dhacay bilaa jinaayatin waxyeelayn la'aan isaga waxbaa loo geyseen falaa shaya fiihi waxba ka laasimi maayo lianna mar inuu noolaaba waa hayru mutayaqan lama hubo xayaatadiisi baan mutayaqan ahayn idan urmiga ku idhnaa iyo dan ku xidhnaana mutayaqan ma aha alsma fi dimamina wa an takuuna bari'a wallah aclam